السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده وانهدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء وآل كل منهم وصحابتهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا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 الصلاة والسلام الحمد لله إخواني أخواتي أبنائي بناتي بارك الله فيكم ilaahay mahaddiis weeye aanu ku kulannay fadhigan ujeeddadeennu ay tahay in aan ilaahay xusno waa arrin weyn waxa la isugu yimaado waxaa ugu fadli badan in ilaahay la xuso cadamadiisii weynaantiisa laga sheekaysto jeclaantiisii iyo laisjeclaysiiyo laga hadlo aakhiro iyo waxa naga horeeyey mustaqbalka insaanka ilaahay ugu talagalay laga hadlo danta ilaahay noo abuuray ilaahay baa noo caddeeyey wamaa khalaqtu اljinna wاlinsa ila liyacbuduunii ma uriidu minhum min risqi wma uriidu an yuطcimuunii إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين على قراءة يعقوب بإثبات الياء ياءda uu sugaya si laydinku caddeeya macnaheeda وما خلقت الجiن والإنس insi annaga waayo jinnigana waa makhluuq kaleo ilaahay abuuray oo aanaan arkin laakiin ilaahay abuuray subxaanaه wa taعaalى labadaasba ma nagu abuurin ilaa liyacbuduunii inay aniga icaabudaan mooye maa uriidu minhum min risqi iyaga risqi kama rabo wamaa uriidu an yuطcimuunii inay aniga iquudiyaan ka dooni maayo maxaa yeelay ina allaha allah huwa arazaaqu kan dadka arsuqa ee risqiga siiya ee quudiya huwa allah dulquwati awoodii u saaxiibka ahaa almatiin xooga badnaa allah waayo laysa kayr اllah marka allah waa keligiis ilaah kale ma jiro allah laa waalida lahu ilaahay waalid ma leh allah lam yalid ilaahay waxba ma dhalin allah rab اlcaalamiin bisifaatihi wa kamaalihi inaad barato ood caabuddo baa ilaahay ku abuuray subxaanahu wa tacaala ujeeddo kale iyo dan kale lagaama leh waxaa ilaahay kugu necmeeyey adiga lagu siiyey insaanow waa wax la doonaya inaad ilaahay ugu dhowaato ood rabbigaa ku barato ood ku caabudo inaad wixii lagugu necmeeyey ku mashquusho oo dantii lagaa lahaa aad ka mashquusho waa khata waa qalad waa qalad dadku ku dhacayn weeye ilaahay subxaanahu watacaala markaa rusushii usoo diray kutubtii usoo dejiyey qaladka ay galeen in laga toosiyo ah, waddadaa ay garab mareen waddadii lagugu talagalay inaad ku socoto waxay ahayd cibaadatu rabbi اlcaalamiin awala wa qabla shay rabbiga inaad barato man huwa allah allah bisifaatihi aad ku barato allah binicamihi aad ku barato nicamkiisa iyo galladihiisa isagoo ka ah oon kuu baahnayn buu iskaa jeclaysiinaya ayadii haddaan akhrinaynay ilaahay wuxuu ka hadlayaa meeshaan aan deggannahoo dhulka la yidhaha dhulka kenya maaha bambaase keliya maaha o dhan waxaan dhulka la yidhaah <clears throat> taariikhdiisuu ilaahay ka warramaya kuwii ku beeniyey ee aayaadka sii diiday buu la hadlayaa qul yaa muxamado waxaad ku tidhaa gaalada waxaad ku tidhaa ainnakum idinku latakfuruuna ma waxaad ku kufrinaysaan biاladii khalaqa alarda fii yowmayn dhulkoo dhan kan laba beri ku sameeyey laba beri laba beri idinku maxaa ku samayn kartiin cimaaro weyn oo maalan bilding weyn oo soddon dabaqa ama afartan dabaq hadday tiraa sharikad laba beri ku samaynayn adduunka dhan baan la yaabi laakiin maay maxay tahay bildin muxuu yahay qaruurax meel lagu tuurayna ugama dhigmo dhulka dhulkan dhan ilaahay laba beri baan ku sameeyey buu leeyahy khalaqa alarda fii yowmayn weliba kufrigiisii waxaad ka darteen watajcaluuna lahu andaadan markaasaad ilaahyo kale samaysateen idinkaa samaystay dhagxaan intaad wax ka aad dad u ekeysiiseen baa tidhaaheen waa ilaahyo bal insaanka gardaradiisa iyo dhagdaradiisa fiir waxuu isagu gacantiisa ku samaystay ayuu kii dhulka laba beri ku sameeyey yidhi waa isku mid walidaalika aad bay uga tiiraanyoodeen markii yowma alqiyaama ay cadamada ilaahay arkeen oo weynaantiisii arkeen oo makhluuqaadkiisii waaweynaa ay arkeen oo malaa'igtii jibriil ka mid yahay oo hal garab lix boqol oo garab buu le hal garab hadduu fidiyo mashriq iyo maqrib qorax ka soo baxayo qorax ku dhac jibriilow sidiisii ay arkeen ay arkeen xamalat اlcarshi oo dhegtiisa iyo garabkiisa toddoba boqoloo sano faraska ugu orod badan ordayo waxaasoo dhan markii ay arkeen oo ay arkeen cadamadii ilaahay weynaantiisii dhulkii dhannaa inuu kulli intuu saa u wada qabtay gacantiisa uu ku burburiyey jala jalaalahu toddobadii samo inuu intuu laalaabay biyamiinillaahi ay tagtay markii ay cadamada ilaahay arkeen markii adduunka joogeenna ay waxay iyagu gacanta ku dhoodhoobeen ay dhaheen wayla sima yihiin waa markaa markay tiiraanyoodeen <clears throat> qaaluu wahum fiiha yakhtasimuun jahanamo markii la geeyey iyagoo doodayoo dhexdooda maxay dhaheen tallaahi in kunnaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi اlcaalamiin kuwii iyaga ay ilaahyo ka dhigteen ee caabudayeen ee dhagxaanta iyo dhoobada iyo iyo iyo alwaxda ahaa ayaa iyaa iyaga jahnamo layskula shubay markaasay waxay ku dhaheen tallaahi baan ku dhaaranay baadi cad baanu ahayn markaan rabbi rabbulcaalamiina idinla sinnay insaanka marka khaladkaasu ku dhacay daalika kaas dhulka labada beri ku sameeyey rab اlcaalamiina waaye caalamiinta rabbigeed wey adigu aad ka mid tahay caalamkan oo dhan rabbigu buu yahay kii tarbiyeynayay wey adiga kii ku tarbiyeyey wey ilmo yar markaad caloosha hooyadaa ku jirtay kii ku barbaarinayey weeye markaad caloosha hooyadaada ka soo baxday kii ku barbaariyey weeye reerkii beriis iyo baastada iyo iyo hilibka samaystay ma cuni kartid cuntadoodee cano hooyadaa kaaga keenay haddana kuu fududeeyey bal fiiri ilaahay iskii jeclaysiiye wuxuu ku leeyahay alam najcal lahu caynayn walisaana washafatayn wahadaynaahu najdayn saa kuu sheegan karta maa jirta galladdaa cid kugula maa jirtaa aabbaha iyo hooyadaa ma ku dhihi karaan annagaa indha ku siinay annagaa bishimay iyo carab kuu samaynay kuma odhan karaan ilahi wuxuu leeyahy mahanaad ilowraysaa anigii laba inood ku siiyey aada ku raadsato waxaad cuni lahayd calooshoodaad ka soo baxday meel kale ma taqaanid meel laba indhood alam najcal lahu caynayn wa lisaanan carab wa shafatayn laba bishimood fiiri bishimaha ilaahay si uu sameeyey hadda biyaha markaan cabayo si fiican u fiiriya saas baan isaga shubi karaa mise waa inaan bishinta kor usoo qaadaa kor baan usoo qaaday bishinta bismi illaah biyahaygiina waa iska cabdeedinka waxba adin tusay fiiriy maxaa dhacay bishintii baa kor usoo baxday markaasay biyihii daadan lahaa ii qabatay yaa saas ka dhigay hadduu ilaahay ka dhigi lahaa ilko oo kale laf hadduu ka dhigi lahaa see la yeeli lahaa ila ilaahay waa awoodaya hadduu ka dhigi lahaa hilib aan dhaqaaqayn seedoo ad see bay noqon lahay wax jilicsanoo meeshii qabtuu ka dhigtay oo haddana yacni neerfayaal ama xididdo ad adag u sameeyey oo maskaxda amar bixinayso oo isu imanaya hadda ma aha markaan calooshooyda ka soo baxday ilaahay wuxuu yidhi waa lisaanan carab carabka waa meesha uu ku jaqi lahaa ku nuugi lahaa naaska hooyadiisa ilaa ilka uma baahneen waa isnaanan ma odhan washafatayna waa labadii bishimooday meesha u qaban lahayd kulli oday iyo habar iyo wiil iyo gabar kulli waa lala hadlaya ilaah baa kula hadlaya hadaa rabuka ku tarbiyayey ku barbaariyey ku jecel adigana jeclow yuxibuk maliku lmuluuk adoon waxba hormarsanin buu saa kuu soo koriyey rabualcaalamiin ku uma hadlaynin reerka cuntada ay karsadeen caanuhooydaa kaaga keenay waa ka hooyooyin baa beesha buuxa caanahaas ma horaad u haysateen mase markay ilmaha soo baxeen baa ilaahay keena markaasaa weliba ilmaha ilaahay baray ilaahay unbaa baray sida loo nuugo ama loo jaqo ileen cid kale u sheegtay male af u garanayana male daalika rabb اlcaalamiin adigu rabbi kuu yahay duyuurtuu rabbi u yahay shimbirta yaa u sheegay inay guri samaysato oo geesihiisa iyo ma garanaysaa eh, eh, eh, gidaarkiisu adag yahay furaashkana waa wahiir jilicsan qolka shimbirta samaysatay yaa arkay aniga waa arkay ma aragta idinka ya geesaha waa adag yihiin waa adeyg roob iyo biyo iyo waxba ma karaan iyo dabeel meeshii la seexanayeyna firaashka aad ku seexatay adiga waa ka jilicsan yihiin yaa yaa baray iskuolkee ka soo baxday injineeriga xaggee ku baratay markaasay haddana meesha ay ka dhisayso oo ilmaheeda ukunteeda u dhisayso geedka dushiisa ma aha jiriddiisana ma aha laamahay kayay ka luushaa maxaa yeele laamaha maxay ugu talagashay abaysooyinkii iyo halaqyadii iyo waxaa ilmaha ka cunaya laamaha ma soo gaari karaan way ka soo dhacayaan laakiin geedka guntiisa hadday ku samayn lahaayeen kuwaasaa ka cuni lahaa markaasay halkaa ku dhajiyaan markaasaa dabayl kastoo timaaday roob kastoo timaaday oo ka celinayaan yaa baray cilmigaas allah markaasuu rabbigiina rabbulcaalamiin caalamiinta kulligood buu rabbi u yahay malayga badda ku nool buu rabbi u yahay malay waxaa jira intan la eg gurigan ka weyn oo xoog la yidhaha baa jira filinkii laga duubay ninkii ingiriiska ah ee hadlayay wuxuu yidhi horta wuu soo baxayaa qaduu rabaa ama quraac yaa siinaya hadda dee qadadiisii quraacdiisi yaa qaba allah dowlad masruufi karta ma leh united nation iyo an united nation iyo umam mutaxida iyo kuwa kala tegey ma quudin karaan allahu rab اlcaalamiina quudinaya lanna rabbuhu rab اlcaalamiin wuu soo baxay filinkaa laga soo duubaya waxaa laga soo duubayaa boqolaal mitir hoostooda oo biyaha ah bal dadka maanta xujada ilaahay ku oogay kii ingiriiska oo arrinta ka hadlay wuxuu yidhi afkuu kale furaya annagu waa aragnaa filimkii baad arkaysaa markaasaa ilaahay wuxuu u soo daynayaa mallaygan yaryaroo sardiinka la yidhaah oo sida daruuroo kale ah afkan buu kala qaadaya markay ka buuxsamaan buu isku qabanaya wuxuu yidhi ninkii sheekaynayay waxaa lagu qiyaasaya buu yidhi halkii cantuugo toban kun oo xabbo oo mallay ah halkii cantuugo cantuugadii labaadna waa u dhiman tahay tii saddexaadna waa u dhiman tahay hadday quraac ahayd qadadii cashadiina waa u dhiman tahay kii abuuray baa risqigiisa siinaya fa huwa rabb اlcaalamiin rabbi la jeclaada kaasaa ah dhulkii laba beri ilahay buu ku sameeyey barakaadkii iyo khayraadkii kalena laba beri afar beri ayaa dhulkii ilahay ku dhammaystiray si meel aada degto ood hoy ka dhigato oo guri kuu ah oo rusqi kuu ah oo quudkaagii iyo nafaqadaadii iyo manaaficdaadii oo dhan ilaahay dhex dhigay dadka waxba ma sameeyaan qaruumaha midoobay iyo kuwa kala tegay hadday isu tagaan xabad beriisa ma samayn karaan xabad haruur ma samayn karaan hal mazaga ma samayn karaan hal cambuula ma samayn karaan dowladaha adduunka o dhan maanta aan lala yaaban yahay ee intaasoo dowladooda kufriga ilahay ku kufriyey kulligood hadduu ilaahay amar keliya bixiyo uu yidhaha dhul yahow wax dambe ha soo saareen gaajay la wada baktinayaan leanna dollar lama cuno gina sterlina lama cuno shilinna lama cuno batrool qolada la siiye batroolku waa sun dahabka iyo dhaymanka iyo waxa ilaahay abuuray cunto ma ma noqon karaan kan quudiya dadka waa allah walaysa kayr اllah aman hada aladii yarzuquku in amsaka risqahu bal najuu fii cutuwin wanufuur dalika rab اlcaalamiin caalamiinta rabbigeeda waay inaad rabbigaa jeclaato maxabadiisa iyo kalgacaylkiisa ay ku gasho waddadiisa aad ku toosto ilaahay samadii buu marka dambe abuuray laba beri buu ku abuuray samada iyo waxa ku jira iyo axwaasheed allahu akbar koonkaas dhan ilaahay lix beri gurigood gudahood baa ilahay ku sameeyey haddana ilaahay wuxuu na leeyahay war dadyahow dhulkaan aad ku dhalateen awoowayaashiin abbayaashiin weligiinba iska dul joogtaan yaa idin haya ma idinkaa tiirar u samaystay inuu meesha ka faniino ka tago yaa ka haya cirkaan inuu ku soo dumo yaa ka haya ina allaha yumsiku الsamaawaati wاlأrضa an tazuula wlain zaalataa in amsakahumaa min axadi min bacdih inahu kana xaliima gafuuraa allah waa kuma waa kan dhulka cirka idiin haya inay meeshooda ka tagaan hadday ka tagaanna cid kaloo soo qaban lahayd male allah waa ka xalay habeen mugdi bay ahayd maanta iftiin ka dhigay iftiinka yaa idinka dhigay habeenka yaa idin siiyey maalinta yaa idin siiyey dalika rabb اlcaalamiin rabbigaa marka inaad jeclaato maxabadiisu qalbigaaga ay gasho maxaa kuu tarjamaya tarjamadeedu waa maxay ila qof kaste maxabada ilahi uu iska sheeganayaa maxabat اllahi tarjamatuhaa waa maxay waa bilcibaada awaluha الصalaaة salaadu waa cinwaanu tarjamati maxabat اllah ilaahay inaad jeceshahay waxaad ugu sheegaysaa salaadda inaad ku dadaasho inaad salaadda tukato bayna yadi اllah inaad hor istaagto adoo khaashicahoo cabdi ahoo khaadicahoo muxiba lirabbika ah aada hor istaagto hada huwa cinwaanu maxabatika lilah markaad hor istaagto u taagan tahay aad xusuusato rabbigaa ah, kan ku istaajiyay inuu isaga yahay in badan oo adiga kula mida istaagii buu u diiday adiga istaaguu ku waafajiyey kadibna aada rukuucdo kadibna aada sujuuddo oo aada ogaato waxa sida tan yani yani sidan waxaa kaa dhigay waa nicmat ilaahay hal kaa dhigi kari kulligaaba haddaad hal laf tahay see u noolaan lahayd haddaad seexato waa in dhowr nin ku soo kaciyo ileen ma kaci kartide lafahan laablaabmaya kan kuu sameeyey cinwaanu tarjamati maxabatika lahu waa inaad u sujuudo waa inaad rukuuc sujuud keliya maaha sujuud kalgacaynaya maxaba leh tuxibu rabbak lixubbika lahu baad wejigaaga dhulkaaga u dhigaysaa adoo weliba ku mahadinaya inuu kuu idmay hadduusan kuu idmi lahayn maadan u sujuudeen lowlaa idnu اllahi lak maada tukateen ilaahay baa kuu idmay oo ku waafajiyey oo kuu sahlay oo maanta ku waafajiyey in aad ictidaar la timaado qabla an yaأtiya yowm intuu yowm ka imanaayo laa yuudanu lahum fayactadiruun ah, wakti waa dhammaaday soo ma marka ikhwaani baaraka allahu fiikum akhawaati ahamu shay inaan rabbigeen jeclaanno jeclaashadaa aan jecelnahayna aanu ka tarjamno biaacatihi aacada tan ugu soo horraysa ee hortaada imanaysana ay noqoto aلsalaa laakiin biqalbik ilaahay dadka salaada tukada ee uu ammaanay ee uu salaadooda inay ku aflaxayaan uu sheegay waa dadka salaadoodu khushuuc leedahay bismi اllaahi الرaxmaani الraxiim qad aflaxa اlmuuminuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waa kalaamu rabbi اlcaalamiin qolaa aflaxday buu yidhi mu'miniin la yidhaaha iska baar ma ku jirtaa kuwa sifooyinka la daba keenay iska baarbaar ma ku jirtaa aladiina hum fii salaatihim khaashicuun salaadaadu khushuuc ma leedahay mise markaad allahu akbar tiraabaad suuqa iyo howlahaaga intaad gasho aada sidaa uga baxdaa adoo qalbigaagu qaafil yahay alimaam almuxaasibi oo ahaa qarna athalith alhijri miateen wakam arbaciin hijri buu dhintay kitaab oo alifay kutubtiisa ka mida kitaab alwasaaya inuu ahaa baan u malaynaya ayaa wuxuu yidhi sa'ala bacdu taabiciin taabiciinta qaarkood baa nin saxaabiya waxay weydiiyeen yaa abaa fulan hal tashu fii salaatik salaadaada ma ku sahwidaa markaasuu yihi nacam inii akunu fi الصalaati faaqra'u laayaati min kitaab اllahi fi اljanna aayadaha ilaahay ee jannada ka sheekaynaya ayaan akrinayaayo fakaanii fi anuu jannada ku dhex jiraan sharkaya aayadaha naarta ka sheekaynayna sidoo kale anuu naartii maaragta baan sahwigaygu waa intaa wayakfir اllahu li allah ii dembi dhaaf waxay dhaheen taa maanaan ku weydiinin ee way u fasireen waxay dhaheen ma ahee adduunyada ma ka sheekaysataa intaad salaada ku jirtid markaasuu yidhi laan akhara min الsamaaءi ilى اlardi cirka inaan ka soo dhaco dhulka ku dhaco ahwanu calaya way iiga fududahay iga sahlan tahay an uxadida nafsii bishayi min addunya wa ana bayna yadayda anoo ilaahay hortaagan darajo nubuwa oon la gaarayn ma aha waa darajo la gaaraya laakiin waa biljiddi waاlijtihaad horta inuu wax kaa maqan yahay ogow salaad waa tukatahay salaadaan khushuuc lahayn hadday salaadaadu tahay in wax kaa maqan yahay waa inaad ogaatid oo aad dabadeed saciyaysid inaad darajadaa gaadhid dadkaa ilaahay uu ku ammaanay liibaantana uu ugu markhaati kacay inaad ka mid noqoto ayadahaas sifooyin dhowr ahay la sheegeen waxay ku soo khatimtay wاladiina hum calىa salaatihim yuxaafiظuun haddana salaadooda ilaalinayay marna ayna galabgalab ayna ka noqonaynin cinwaanu cinwaanu maxabatika lilah waa aلsalaa salaaddaa intaad hagaajinayso nabigeena sal اllau alيه wasalam waxaa ka sugnaaday nin abulhaytham ibni tayihaan oo gurigiisa intuu tegay aada u marti sooray ayuu wuxuu ku yidhi haddii khaadim lanoo keeno ii imow wuu u yimid ninkii abulhayam abulhaytham ibni tayihaan ee saxaabigii ansaariga ahaa wuxuu yihi labada nin mid dooro markaasuu yidhi ya rasuula allah adigu mid ii door wuxuu yihi haddaad i weydiisay ood e, e, ila showrtay waxaan ku odhan lahaa kan qaado liannahu yuxsinu yusallii si wanaagsan buu u tukadaaya salaadda uu qofka uu hagaajiyo umurtiisa dhan baa hagaagaysa salaadda ood khushuuc iyo khuduuc ku yeelato calaaqada ilaahay adla leedahay baa xoog yeelanaysa umuurtaadao dhan baa kuu toosaysa rabbigaa baad ku baranaysaa mashaakilka iyo umuurtao dhan baad ku xallinaysaa salaaddiina wax ku xallina ilahay baana amray maanta yaa salaaddiisa wax ku xalliya yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri wالصalaa istaciinuu kaalmaysta inaad salaad kaalmaysato khushuuc iyo khuduuc leh xaajadaada aada rabbiga kaga gudato ayaa la doonaya towfiiqda allahna waafajiyo dembigeennana allah dhaafo kii waalidiinteennana allah dhaafo teennaa meesha isugu timid oo dhan nin walba xaajuu leeyahay xaajadiisa allah siiyo oo ilaahay raalli ka yahay carruurtana allah noo wada hagaajiyo inta bugtana allah caafiyo inta bugtana allah caafiyo dadka walaalahayna bukaanka sheegtay allah wada caafiyo inteenna kale oo dhanna allah ilaahay caafimaadka hanoo daa'imo ilaahay waxaan ka baryaynaa eh, liqaa fara badan iyo kulan fara badan oo khayra inuuna wada waafajiyo dembigeennana iyo kii waalidiinteennana allah dhaafo salى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabati ajmaciin jazakum اlla khayr